mrata nasr bn cimran adulaci qaal samictu bna cabaasin cabdullahi bn cabaas baan maqlay idaa sullima calayhi markii la salaamo yaquulu wuxuu dhihi jiray wacalayka waraxmat ullah buu dhihi jiray marka wacalaykadaasi waxay ku cadfan tahay salaamtii qofka la salaamay oo assalaamu calaykum haddii layihi waalayka wacalayka asalaam bay ka dhigantay laakiin sida badan ma aha wacalayka keliya in la yihaahdo dadka aan muslimiinta ahayn ayaa wacalayka lagu jawaabaa laakiin muslimka hadduu ku salaamo inaad israacisa ayaa fiican wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh isaa la yidhaahdo ayaa fiican saxiixu lisnaad wey xadiidkan qaala abu cabdillaah abu cabdillahi wuxuu yihi abu cabdillahi waa bukhaari raximah llahu tacaala musanifka wey kitaabka iska leh wa qaalat qaylatu waxay tidhi waa saxaabiya radia allahu canha qaala rajulu nin baa wuxuu yihi assalaamu calayka yaa rasuula allah qaala wacalayka asalaamu waraxmat llah ayuu ugu jawaabay marka kayfa raddu salaam salaanta see loo radini waxaa weeyaan biaxsana minha aw rudduha wey ama mid ka fiican siduu kuu salaamay ama intuu ku yiri oo kale dheh labada way ku banaan tahay xasanu saxiix wey xadiidkan isnaadkiisana waa mucallaq siqat ljasmi buuna bukhaari raximah llahu tacaala ku keenay siqatu ljasmi waxaa la yihahdaa tacliiqa waxaa lagu wariyaa laba siiqo siqatu tamriid iyo siiqat ljazmi tamriidku waa yurwaa wa yuqaalu wa yudkar wa waxaas wey ruwiya siiqatu tamriid baa la dhahaa lakin hadda waqaala waqaalat wa udakara wa wax jazmi baa la yihahdaa buhaari marka hadda siiqatu jazmi buu ku wariyey xasanu saxiix wey qala xadathana cabdullahi bnu maslamata bnu qacnabi alqacnabi qala xadathana sulayman bnu mugira can xumayd bn hilaal can cabdillahi bni samitin can abi dharin algifaari radi allahu canhu qaala abidar wuxuu yihi ataytu nabiya nabiga alayh salaam baan u imaaday xiina faraqa min salaatihi salaadiisii markuu bogay fa kuntu waxaan ahaa awala man xayaah qofkii u horeysay ee salaama bitaxiyati lislaami salaamta islaamka faqaala wacalayka waraxmat ullaahi ayuu yihi uu ka jawaabay miman anta adiga yaa tahay marka salaad buu ku jiray abudar markuu nabigu u imaanayay wuu tukanayay abudarra qisadiisa waa qisadii mashhuurkaheed ee ku saabsaneed islaamnimadiisa iyo nabiga oo xaalad isqarqarin iyo siria ku jiran oo cadowa ay ku taagan yihiin inuu nabiga sala allahu aleyh wasalam uu yimidoo nabiga uu salaamay kadibna arrimihii nabiga isdhaafsadeen iyo inuu diinta dadkii gaadhsiiyo oo hadda xilligan uuna ka dhex hadlin maka iyo arrimaha badan buu nabigu usheegay caleyh salaatu wasalaam laakiin nin jarii aho aad iyo aada u dhiiran oo xamaaso badan buu ahaa budar oo waa kii dhawaaqay maka gudaheeda iyo kacbada agteeda ka dhawaaqay shahaadateenka ku dhawaaqay kadib ay kufaaru quraysh ay dhibaato badan u geysteen eh, abubakr radi allahu canhu baa ka reebay oo yihi wayaaya war ninkan soo ma garanaysana waa reer khifaare mase cabaas buu ahaa labada mid buu ahay nin cabaas buu ahaa marka abu dhar alkhifaari marka wuxuu leeyahay fakuntu awala man xayaahu bitaxiyati lislaam ayaan ahaa bu qofka u horreysay salaanta islaam salaamay marka salaanta islaamkaa la yihahdaa walidalika hadda waad arkeysaa dadkii maasha allah <clears throat> waa soo yar saxwadii iyo diintii qaadashadeedii iyo khayr badan baa jira khayr badan baa jira wixii oo naqsi badan iska jiro haddana wanaagu sidii hore waa la dhaamaa awal ragga madaxda iyo siyaasiyiinta iyo odayaasha qabaa-ilka iyo markay istaagaan salaan soomaaliyeed iyo iska mahmaahyo ay ku bilaaban jireen hadda maxaa bilowday waxaan ugu salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu waa arrin fiican waxaan ugu salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat kadib haddaa qaarkood alxamdu lilahi iyo salliga nabiga iyo iyay ku bilawdaan oo iftitaax iyo maarata khudbat alxaaja waxaasoo dhan waa arrimo lasoo dhaweynayo oo fiican oo waxay kamid tahay tadbiiqu shariica shareecada in la dabaqo oo lagu dhaqmo dee way fara badan tahay qeybtaad kaga dhaqantaba ahlan wasahla wey qeyb alaal qeybtii qofka uu kaga dhaqmo waa lasoo dhaweyn noocuu raba ha ahaado asagii nooc allaa noocuu raba ha ahaado soo in kamida kumuu dhaqmin inta uu kaga dhaqmay qofka asaga waxaa laleeyahay waa qof wanaagsan oo shareecadii dhanka ka hirgeliyey wey marka dhinac walbaba qof walbaa dhinaciisa laraba inuu shareecada ka hirgeliyo oo kaga dhaqmo oo uu shacaairta islaamka ka muujiyo laasiama dadka madaxda iyo dadka cuyuunta indhaha dadka u ah ayagu waa kasii xag jiraan oo markii ninkii madaxda ahaa ee ummaddu ay wax fiirinaysay uu kelima qur-aana ku hadlo oo salaam islaam ku hadlo oo iftitaaxi nabiga uu la yimaado dadka istijaabadoodii iyo qaadashadoodii iyo danayntooda way ka badan tahay dadka caadiga ah markay hadlaan <clears throat> qaala nabiga wuxuu yihi qultu qaala nabiga wuxuu yihi wacalayka asalaam waraxmat ullaahi miman anta yaa tahay buu yihi yaa tahay waa nin cusub oo nabigu u yimid isma yaqaanaan marka war yaa tahay islaamnimadii iyo ukhuwadii islaamigeedu waa kaa muuqataaye xagga nasabkaba nasabka xaggiisu yaa tahay litacaarafuu baa laga rabaa asbarane qultu waxaan idhi min kifaar reer kifaar baan ahay waa qabiila min alcarab kifaarku qabiil reer carabeeda weeye marka reer kifaar baan ahay buu yihi xadiiu saxiix weeyaan muslim baaba soo saaray xadiis dheer buu ku keenay qala xadathana cabdاllahi qala xadathani layth qala xadathani yunus can ibn shaab anahu qaal qaala abu salma wuxuu yihi azuhri ina caaisha radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yihi yaa caaishu buu yihi yaa caaishu tadi baa la gooyey tarkiim baa la yihahda tarkiim lmunaada xarafka dambead iska xadfi kartaa haddaad xadaftana xarakadii ama kii xarafka u dambeeya baad siin ama xarafka maya soo haray xarakadiisi baad udayn kartaa labada waa banaanta yaa caaishu a yaa caaisha bay aheedo shiinka ukordhonaa taadaa godneed taadi xarakadeedi baa shinka la keenay saa u dambeeye yaa caaishu caaishaay haadaa jibriilu kanaa jibriil ah jibriil weeye wahuwa yaqra'u calayki salaam salaam buna kugu akrinaya waa ku salaamayaa jibriil baa kana waa ku salaamaya malkul jibriil wey malag wey qaarad ma artay iyado laakiin salaantii nabiga alay slam baa uga soo gudbinaya qaalad waxay tihi faqultu waxaan idhi wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuh saddexdii bay isku raacisay taraa waxaad aragtaa nabi allow maa laa araa waxaanan arkeynin turiidu waxay ujeedaa bidalika rasuul allah taraa waxay leedahay waxaad aragto nabi allah waxaad aragtaa rasuulka ilahi ka wadaa turiidu bidalika rasuul allahi sal slam bay uwadaa oo ujeedaa sala allahu aleyh waali wasalam wa hadihi min fadaa'ili caaisha radia allahu canha ana almalaaika tusalimu calayha malaaigtaa salaamaysay waa fadli in malaaikatu raxmaan ay ku salaamto oo qof muslim oo mu'min oo salaam mutaystay oo malaaigtu ay salaamayso aada noqoto ducadii malaaigtuna ay meesha ku jirto oo la aqbali <clears throat> waa fadiilo iyo ajri wanaagsan oo gaara ah wey walidalika markii cimraan binu xusein radi allahu canhu la ammaanayo ammaantiisa maxaa lagu daraa wa kaana yusallam ayaa xadiista kuso arortay wa kaana yusallam ey tusallimuhu lmalaaika malaaigtaa salaami jirti <clears throat> cimraan binu xusein min karaamaatihi bay kamid ahayd cudurkan baabusiirta layihahda ku dhacday baabusiirta soomaalida qoormaaliya waxbay dhahaane waa xanuunsaday oo fadhigu ka kici waayey oo ilaa nabigu uu yihi salli fa qaacidan fadhi iskaga tuko haddii kale jiifkaba marka malaaigtaa imaan jirta oo salaami jirtay kadib buu isgubay hadduu isgubay malaaigta salaamteedi way kala tagtay ah, mayna salaamin malaaigtii marka yani tawakulkii marka hore iyo qanaacadii iyo sabirkii xoogga lahaa iyo intaasoo dhan bay ajirkii iyo khayrkii iyo wanaagu la socday radia allahu canhu wa ardaa taraa maa laa araa ya rasuul allah turiidu bidalika rasuul allahi sal slam bay ka wadaa in malaaigtu ay aadamaha salaamto ayaa laga qaadanaya xadiidkan ay salaami karto qof dumara in la salaami karana waa laga qaadanayaa oo ayna dhibaato lahayn haddii fitne aamin laga yahay xadiis kubcad oo basharkii oo raggii oo haweenka salaamayan arki doonaa qaala xadathana mطru qala xadathana ruux bnu cubayda qaala xadathana bistam qaala samictu mucaawiya bnu qura qaala lii abi yaa bunaya wiilkaygiyo idaa mara bika rajulu hadduu ninku soo maro oo faqaala uu ku yidhaahdo assalaamu calaykum uu ku yidhaahdo falaa taqul hadhihin wacalayka keliah kaanaka sidee adigoo takusu ku khasishayo wacalayka hadhihine kaafir khidaab oo mufrada kula khidaamin ee jamca geli mimuljamci raaci wacalaykum dheh kaanaka takusuhu sida adigoo ku khasisaya asaga bidalika waxdaw keligii salaanta ku khasisi fa inahu laysa waxdaw keligii meehe malaaig baa la socota muqarabiina katabadii baa la socota dad kale oo muslimiina jin muslima ka agdhawaan kara salaanta weligaa jamc ka dhig fa inahu laysa waxdow keligii ma aha walaakin qul waxaad tirahdaa assalaamu calaykum saa dheh weligaa assalaamu calaykum dheh adigoo oo arrintaa iyadaa ula jeedo isaga iyo wixii ka agdhow oo dhanba markii salaada laga baxaayo waad aragtay assalaamu calaykum assalaamu calaykum baa la dhihi keligaadoo adoo tukanaya markaad ka baxaysa saasa dhihi xadiidku saxiix weeyaan aafartan aathar saxiix weeyaan waa aathar baabun wuxuu ku saabsan yahay man lam yarud asalaam qofkaan salaanta radininba gafuurka kuu tuuraya waa salaamaysaa salaanta kaamaba radinayaba marka kaa asaga waxba kuma yeelin malaaig iyo dadka khayr badan baa kaa radinaya salaanta iska salaan adiga xadathana cayaash bnu waliidin qaala xadathana cabdilcla qaal xadathana saciidin ibn caruba an qataada ibnu dicaama can xumayd bni hilaal cabd cabdillahi bni samitin radia allahu canhu qaal qultu liabi darin waxaan ku yihi algifaari radia allahu canhu marartu bicabdiraxmaan binu umilxakam baan soo maray fasalamtu markaasaan salaamay famaa radda calaya shay waxba igama radinin haddaan salaamo salaamta iga radin waayo ama waa qofka waxaa dhici karta inuu cadhaysan yahay dhici karta inuu ma ahe uunan salaantaadaba qiimo weyn agtaada ka qabin oo uu kuyasaayo kuxaqiraayana waa dhici kartaa ouna salaantaada damba danba ka lahaynba oo nin faqiir aho iska maskiin aho hadduu marka ninkan taajirka ama dhaqaalahale kusoo baxo inuu wax weydiisan un u malaynayo salaantiisa dheg badan aad loo dhegeysan maayo dan weyn laga sii lahaa dan weyn lagama sii lahaa waxa salaanta ka dambeeya umusugi ee su-aasha ee weydiisiga dambea salaantiisanba oomaba dharoof qababa wax qiimaaba oma arko salaan un albaabka lagu furanayo ayuu u arkaa saxna ma ahe qofka hadduu ku salaamo miskiin faqiiraba ahaade wacalaykum salaam dhe haka yaraysan ha yaraysanin waa tuugsanaya waa ku salaamay wacalaykum salaam inaad tirado wey qof hal qof hadduu ka jawaabin asagana saxa weeyaan famaa radda calaya shayan ima jawaabin faqaala wuxuu yihi yabna akhi nin buu ku dacweynaya mogta abudar buu ku lahaa ninkaasa intaan salaamay bu salaanti iga qaadi waaye faqaala wuxuu yah bna akhi walaalkay wiilkiisiw maa yakunu calayka korkaada ma ahaanayo min dalika inuu salaanti kaa jawaabi waayey basun wax dhibaato ah maa calayka min min ba'sin min mushkila min wax dhibaatoa ah korkaada ma saara wey maa yakunu calayka min dalik arrinkaa maxaa korkaada kaa soo gaari maxaa kaa soo gaari waxba kaama soo gaarayo radda calayka maxaa yeeley waxaa kaa radiyey man huwa khayru minhu kaasaga kaa radin waayo kuka khayr badan malakun malag baa kaa radinaya kaa jawaabi an yamiinihi midigtiisa taagnaa malag midigiisa joogay ayaa kaa radina wacalaykum salaam kuli on aamusaynin isaga hadduu ka aamusay saxiixulislaam marka waxaad garanaysaa xadiidka waxaa laga fahmayaa salaanta qofka aad salaamayso wax weji iyo oo salaam hakaa radiye iyo haku xidhin yayna ku xidhnaanin iyo salaam ay tahay sharciga inay ism min asmaa illaahi tahay in adiga u uhoreeyo qofka uhoreeya ajirka hel ad inaad tahay arrimahaas oo dhan baa meesha ku jirta marka hadduu kaa jawaabi waayo kaa radin waayo waxba dana ka gelin mubaalaad iyo wax danood ka gashay iyana jirin waxaa kaloo laga qaadanaya malaaigtu inay salaanta radido iyadana laga fahmayaa muwaasaadka dadka muslimiinta inay isxidhiidiyaan oo isa salaamaan oo qof hadduu ku cadhaysan yahay cadhadii iyo cadaawadda waxyaaba lagu baabiya salaanta kamid ee la salaamo iyadana waa laga qaadan xadiidka qala imam buhariي raximah llah xadathana cmar bn xafs qala xadathana abi qala xadathana acma sulayman qaal xadadna zayd bin wahmin an cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal ina salaama salaamtu ismu waa ism min asmaa illahi ilahi magacyaashiisa kamida wadacahu llahu ilahay baa soo dejiyay fi lardi dhulka faafshuhu faafiya baynakum dhexdiina ku faafiya ina arajula ninka idaa sallama cala alqowm dad hadduu salaamo oo faradduu radduu caleyha ka radiyaan salaamtii kaanad waxay noqonaysaa kaanad lahu baa ku jirte kaanad waxaa usugnaanaysaa isagaasi calayhim korkooda wuxuu ku yeelan fadlun dhee fadlu darajatin darajo dheeraada a faraduu caleyh waa ka radiyeen kaanat waxaa usugnaanaysa calayhim korkooda salaanta uu salaamay kaanat fadlu darajatin baa lahu usugnaatay wey ama kaanad waxay noqonaysaa salaanta uu salaamay fadlu darajatin darajo dheeraada calayhim korkooda uu kuleeyahay a ya maxaa nii qoran lahu inii qoran ba waa sii fiican tahay marka taqdiir baa laga waa laga baris ba hadduu yahay mustatir waaya faraduu caleyhi kaanat lahu waxaa usugnaatay calayhim korkooda uu kuleeyahay fadlu daraja oka waa iskeentay marka darajo dheeraada ayuu ku leeyahay liannahu dakarahum maxaa uu laba darajo ku yeeshay ko wuxuu leey lianahu dakarahum wuxuu xasuusiyey asalaama salaamtii asagaa salaamta xasusiy asalaamu calaykum markaasi wa calaykum asalaam baraarugeen xasuusteen waa tadkiir waay laba wa in lam y iyagana way way radiyeen marka isagaa <clears throat> ko salaanti bilaabay labada ajir waxaa weye salaanta uu bilaabay iyo xasuusintii uu xasuusiyey labadaas ku yeeshay wey wa in lam yarudda caleyhi hadduu ka radin waayo radda caleyhi waxaa ka radinaya man huwa khayru minhum dad ka khayr badan waa adyaabo ka wanaagsan oo malaaig ah aan soo maray xadiis saxiixulisnaad weeyaan oo waa mawquuf isagoo oo marfuucana waa ansaxay isagoo marfuucana waa asaxay ibn abi shabi iyo bayhaqi fi shucab ay kusoo saareen xadiis <clears throat> qaala xadathana mxamed bn yuusuf ifryaabi qaala xadathana sufyaan can hishaam can xasan qaal xasan bisri wuxuu yihi atasliimu salaamida hore ee qofka wax salaami tadawucu waa sunno waraddu jawaabta laga jawaabayana faridatun farad weeyaan masale fuqahadu ay sheegaan wey dhowr shay oo sunno iyo farad ay sunnadu fadli badan tahay faradkana laga fadli badan yahay salaamta kamid dhigaan haddaan soo marina salaamtu inuu qofku ka darajo dheer yahay qofka la salaamayo marka waana suna oo waaka xasan bisri wuxuu atasliimu tadawucun waa suna waraddu fariida in qofka uu radiyo oo qofkii salaamay uu ka jawaabana farad weeyaan baryo ma aha tadawuc ma aha haddaan doono ma aha waa inaa qofka ku salaamay ah, salaamta way ku saaran tahay takliif mukalaf baa tahay culeys baa iska jawaabto waraddu fariida waa saa saxiix isnaad waa xadiidka qaala raximah llahu tacaala baabu man bakila bisalaam qofka salaamta ku bakayla oo salaantaba ay ku adkaataba a ah, salaantiiba aan aadba culeysba ayna uga haynin wanaageedaba aan fiirinaynin danba ka lahayn kibirkaa inta badan kamid a waxaa keena aqoon la-aanta kamid a ihtimaam la-aanta daacadiga khayrka iyo qafle qofka ay ku jirto qafle ayaa kamid a qaala xadathana maxamed bn abi bakr qaala xadathana fudayl bnu sulayman can muusa bn cuqba qaal xadathani cubaydاllahi bnu sulayman can abihi sulayman can cabdillahi bnu cmr bn caasi radi allahu canhuma qaal alkadubu beenaale ka ugu been badan dadka man waa qofka kaleba ka been sheega calaa yamiin dhaartiis dhaartiis wallahi waa saas wallahi waa saas dhaar beena un yamiinulqamuus baa kasii daran oo dadeed lagu goosanayo yamiintaasa ugu been badan walbakiiru bakaylka ugu bakaylsanna man bakila bisalaam qofka salaanta ka bakayla wey bal salaam maxay dhibay kugu haysaa ma xoolo lagaa qaadanaya ma gurigaadibaa baa lasoo qaafkaad ka salaamta wey marka qofkii salaanta ka bakayla ka ugu bakaylsa wey salaam qofkaala bakaylay ma wax kalead ka heli wax kale kama heleysid marka walbaqiilu man bakila bisalaam isagoo ajir ka heli lahaa darajo ka heli lahaa maxabo ima wanaag iimaan lagu xoojiyo salaamtii oo magaci islaam magaci ilaahay ah waxaas oo dhan ayuu naftiisa ka bakaylay oo ka gaabiyey wasaruuqu saruuq kathiiru sariqa tuug tuugnimadiisa ay badan tahayna ka ugu tuugsan manaa ka ugu tuugsan man saraqa salaata qofka salaadi saxda wey way soo arortay lafdi saxiixa kusoo aroray sariqatu salaat salaada oo la xado waa iltifaatka oo meelaha la fiirfiiriyey iyo rukuucdii sujuuddoo la hagaajin waayey iyo iska tuur tuur ood wixii iska xorxorto ood naftaadi aad ka been sheegto ood naftaadi aad aad eh, aad eh, wixii khayra iyo wanaagaha naftee naftaa nafta qofka naftiisa uu ka gaabiyo de waxa weeyaan waa tuuganimo wey salaadiisa waxaad hayaa xadiidku daciif lisnaad weeyaan fudayl bnu sulaymaan fudayl ibnu sulaymaan saduuqun kathiir lkhada weeyaan waa saduuq khada iisaa badan saasuu yihi xafi bn xajar fi taqrib qala xadathana ismaaciil bnu aaban qala xadathana cali bn musir can caasimin can abi cuhmaan can abi hurayra qaal abkhalu nnaasi dadka ka ugu bakaylsan aladii midkii weeye yabkhalu bisalaam salaamta ka bakaylaya oo dadka inuu salaamada ka bakayli ah wa ina acjaza annaasi dadka midka ugu caajisan ugu cajiz badan ugu caqli xun man waa qofka cajaza ka cajiza biducaai ducada inuu ilaahay baryo subxaana wa tacaala alla bariga duada hal ducoo ducaysatay baa laga yaaba inaad waxaad rabtay baad heshabo oo ilahay ijaabadii kuwaafajiyo subxaana kelimadaa ducada iyo allabariga inaa la yaraysanin weeyaan ilahay la baryo subxaana wa tacaala sira wacalaaniya khufyata wa jahra in ilahay la baryo oo ilahay ducadiisa la badiyo fi sujuud lagu baryo salaadaha gadaashooda la baryo xilliga aadaankii udhexaysa la baryo habeenkii la baryo xilli kasta ilahay la baryo naftaada ilahay u barido caruurtaada ehelkaada u barido jiiraanka u barido muslimiinta si guud ugu barido wixii dhibaataysan u barido ducada iyada dee marra waxaa wey adiga nafcigeeda toos kugu soo noqon mara malaaig baaba haddaad dadka kale u duceyso aamiin walaka walaka bimithli bay ku leedahay ducadaasna waxay ka dhigan tahay qofka inuu yahay qof cubuudiyadii addoonnimada laga helay qof ilaahay baryayo gacma kor taagayo waa qof mutawaadicah oo isdhiibay oo xeelad iyo quwad midna inuuna lahayn alla uu u baahan yahay oo baahan yahay o faqiir yahay ayay tusaysaa iskibrin ayna ku jirin walidaalika kuwa ducada ka tagay kibir baa lagu tilmaamay in aladiina yastakbiruuna can cibaadati bu ilahay ducadii baa laga hadlayay in aladina ystakbiruuna can cibaadati sayadkuluna jahanama daakiriin daakiriin firi waa aljaza min jinsi alcamal kibirka maxaa kasoo horjeeda dhulli iyo ihaana iyo xaqiraad marka maadaama uu kibray naartu asagoo dulaysan gelaya wey dulaysan ayuu gelaya marka ducada in la badsado oo la yaraysanin oo la fududaysanin baa la rabaa ilahay la barya subxaanahu watacaala gaar ahaan dalabatulcilmiga iyo culummadu waa inay qudwa noqdaan fi hada aljanib dhinaca ayada oo dadku aynan ducadii wax laga ilbaxay oo laga tegay ahaan aynan u arkin oo aynan qofka maaragtay inuu gacmaha kor u taago ilaaha bariyo uunu arkin maaratay qof eh, miskiin meel iska taagan oo tuugsanayo ba yani allah loola tuugsanaya allah la baryaya subxaana laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasali ladii abwaabuhu laa tuxjabu a bini aadamka intaad tarkiisin laheed ood baryi laheed ama ood waxmoodi laheed allaha aan albaabihiisa la xijaabin la xidhin allaha bari allahu yaqdabu in taragta su-aalahu wa burayu aadama wa aadama xiina yus'alu yaqdabu ilaahay subxaana wa tacaala waa caroona haddood baryi weydo ood ilaahay baryada aad ku barin weydo waaba ku caroonba subxana wa tacala waa bilcagsi basharka fiiri iyo ilahay si u kala duwan yihiin ilaahay qaninimo iyo awoodu wax ku bixiyo iyo xilmi iyo dulqaad iyo raxmad iyo sifaatka kamaalka oo aadamaha una lahayn una ka baqaynin gacantiisa inay dhammaato subxaana yani gacmihiis marka ilah nabiga ku hadla muxuu yidhi saxaau leyli wanahaar saxaau leyli wanahaar laa yaqiiduhaa shay mundu khalaqa samaawaati walard samaday ardada maalintu abuuray intaa gacmihiis ilahay way baxayeen roobkii buu da-siini xoolihii buu abu iyuu maaratay tarmini caanihii buuna siini dhulkii buu wax nooga soo saari caafimaadkii baan ka iyana siini inagii baa tarmayna oo dhan bu waa risqi min allahi subxaana wa tacaala binu aadamka laakiin haddaad bariido waa ku caroonaya sidii hore ku ahaan maayo hadaad maalin su-aal weydiisato maalinta labaad sidii hore ee markaad kasoo baxdaan isku dhowla cadeyn jirteen ee kugu farxi jiray ma noqonayo waa khuduucnimadiisay kamid tahay bini aadamka khuduuc daciifa weeyaan saxiixu lisnaad wey xadiidku marka caajis waa qofka ka cajisay inuu alla baryo a waana baahan yahay ogow qofka cajizayo waa baahan yahay baahidiisi marka inuu weydiisto allaha qaniga ee gacantiisa ay ku jirto baabu baabusalaamu salaamtu asalaamu salaamo cala sibyaani caruurta la salaamo yar yarka oo la salaamo maxay faaideen waxay faa'ideynaysaa waa duco waxaa faa'ideynaysaa waa raxmad iyo cadfi iyo dhimrin bay noqon waxay faa'ideynaysaa waa tarbiye iyo tababar caruurta la tababarayo waxay faa'ideynaysaa carruurta ninkii jeclaada way jeclaanayaan ninkii salaama oo salaama ayagana way jeclaanayaan xadathana cali ibnu jacd qaala xadathana shucba can sayaar ibnu salama can thaabit albunani can anas bin malik radi allahu canhu anahu mara cala sibyan caruur buu soo maray fasalama caleyhi markaasuu salaamay wa qaala ku yihi kaana nabi sal slam baa wuxuu ahaa ifcaluu kii sameeya aruurtan bihim saas ifcaluu kii sameeya bihim saasuu ku sameyn jiray nabigaa salaami jiray bule anas marka tababarkii nabigu wataa anas bin malik radi allahu canhu ardaa oo carruurta yararka wixii lagu tababaray hadhow iyagana iyo dadka ku tababarayaan marka nabigaa salaami jiray buu leeyahay saas darteed ama waan salaami a waan salaami litadriibihim cala aadaab asharciya aadaabta sharcigaha lagu tadriibinayaa waana naseexo oo aada iyo aada u wanaagsan bay waxay u tahay dadka waaweyn arrintaa inay qaataan nasiixa naseexa weeyaan waxay naseexo u tahay dadka waaweyn oo xaggee inay iska tuuraan rida alkibriya ha go-a kibirka iyo isweyniinta ma yare muxuu sheegi ha maxaan ka salaami inaad tiraahdo ama waa caamay ama waa waxaan waxba haysanin arrimahaas oo dhan ba kibir weeyaan marka kibirka waxaad iskaga tuuri kartaa inaada qofna aadan salaanta kala baqaynin assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah saas weeyaan waana tawaaduc iyo liiluljaaniba weeyaan qaal xadathna maxamed bn cubaydi qaal xadathna ciisa bna yunus an cambasa qaala ra'ytu ibna cumara baan arkay oo yusalimu cala sibyaan carru salaami xaggay joogeen fi kutaabi dugsiga dugsigay joogeen carru dugsi qur-aan oo dugsiga jooga kutaabka waxaa la lahaa meesha alqira'a walkitaaba iyo xifdi lumuuri diinka iyo qur-aanka barashadiisi iyo shareecada barashadeeda carruurta lagu baro ayaa waxaa la dhahaa alkutaab keliya qur-aan keliya waxweyne ku bari salafka caadadooda ma ahayn qur-aan dadka keliya inay baraan oo halkaa un la fadhiyo qur-aanka u la xifdisiiyo hadhow dana lasii daayo qur-aan baad baratay orod iskuulka aad ama orod shaqayso sax maaha a waa qof malab intii loo dhiibay malabka waa weel malabaho buuxa waxay ku jireen aan loo sheegin a malab baa intii weel lagu xiday oo afka laga adkeeyey ayaa layi orod qaad dhabarka ku wad a dhabarka ku wad hadhow wuxuu wax culeyskeeda ma wadi kare waa iska dhigi bui wa iska tuuri wuxuu tuurayna waa malab qofka qur-aanka yaqaana hadduu aadaabti sharcigii iyo qur-aanka wuxuu yahay iyo waxa uu ka turan yahay iyo wuxuu ku saabsan yahay uuna fahmeyn fahmaynin nasiib darada dhacda wey mar walba way ogtihiin soomaalidu waay waxay u yihiin asal inay carruurtooda qur-aanka ay baraan ka yaryihiin haddana waxaa u badan inta aflaxda inay aada u yaraato inta kale ee kitaab xoorka ay badato kitaab xoorkaa badan sababta waxaa weeyaan dugsiga qur-aanka waxaa rabaa inuu madarsa noqdo oo macnaha de waxaa weye icdaa kuladi xaqan xaqahu waa loo jeedaa qur-aanka waa waa mucjis xifdigiisaa culus barashadiisii muraajacadiisa wax badan u baahan in waktigii istiqraaq lagu sameeya ma ahee waxaa lakin laga wadaa hala socota aadaabtii iyo tarbiyadii islaamka iyo muxuu ahaa umuurihii kale ayaa laga dhexbixin kudhex jirto kudhex jirto hadhow ilmaha marka qur-aanka intuu barto uu kaa aflaxo kaa tagayo ha noqdo ilmo meeshii nin wax yaqaana ha noqdo a nin wax yaqaana ha noqdo oo meeshuu tagaba kala qa kala qabsan kara baabu tasliimu nisa haweenkii oo la salaam haweenkii wax salaama cala rijaali ragga salaama ragga haweenka haweenka rag way salaami karaan ragguna haweenka wuu salaami karaa idaa umina alfitna baa la haddii fidno aamin laga yahay oo meeshaasi fidno iyo shaydaan inuu wado kasoo dhigta aan laga baqaynin ilaa haddii hadalkaasi iyo macaani salaamta iyo shaydaanku uu kasoo gelayo falaa takhdacna bilqawli bilahi fayadmaca aladi fii qalbihi marad dad jiran baa jira oo salaamta islaamka in la salaamayaba soo dhaweyn iyo wax kale umalaynayo xadathana cabdالlah bn yusf qal abarana malik an abi nadr ana abamurata mawla umi hani ibnati abi alib radi allahu canha ahbarahu anahu samca umu hani taqulu waxay leedahay umu hani dahabtu ila nabiy nabiga alayh salaam baan aaday wahuwa yaktasil isagoo qabaysan fasalamtu caleyhi waan salaamay faqaala wuxuu yihi man haadihi waa tuwa midan qultu waxaan umuhani baan ahay qaala wuxuu yihi marxaban biumuhani soo dhawo umuhaniye way salaamtay marxabanna waan soo maray baabun qawlu marxaban marxaban qofka in lagu soo salaamtana la radiyo oo qofka haweenka ay ragga salaami karta wey nabig intuu salaamay oo ka radiyaa loo jeeda gacan ma jirtee afku ka radine deen haddana marxaban iyo soo dhaweyn buu u raaciyay rasuulka aleyh salaatu wasalaam marka waa tashriic nabiga noo baneeyey sal ly slam nabigeena waa waa macsuum ummadda kalena waxaa loo shardinaya dadka kale almnu min alfitna baa loo shardinaya nacam marka la qabaysanaya ama la weysaysanaya in la hadli karana xadiidka waa laga qaadanaya oo nabigu waa qabaysanaya markii gabadhu la hadashay qala imam الbخariي raximah الlah xadathna musa qala xadathna mubaarak samictu اlxasna yaqul kuna الnisaa kuna الnisaa haweenkii waxay ahaayeen yusalimna kuwa salaama cala rijaali raggay salaami jireen xasan isnaad weeye afartan ayada ah way salaami jireen afka ka salaami jireen ba lawada baabu taslimu cala الnisa in raggii haddana haweenka ay salaamaan xadathna mxamed bn yusuf qala xadathna cabdالxamid bn bahraan can shahr bn xawshab qala samictu asma smaan bint abi bakr ana nabiy sal allahu aleyh wasalam mara fi lmasjid masaajidkii buu soo maray masaajidkii ayuu soo maray ah, ama asma bint eh, asma bintu yaziid asma bintu yaziid waaa dariiq kala ku imaan doonaa asmadaasi mid ay tahay yah asma ibnat yaziid waay yah samictu asma ayaan maqlay waa u saxaabiyaad oo dhib naguma hayso asma bint yaziid radi allahu canha ana nabiy sal allahu alay wasalam mara wuxuu soo maray fi masjid masaajidkuu soo maray wa cusbatun min annisaa wa jamaacatu min annisaa wa cusbatun koox min annisaa haween ah qucuudun ay fadhiyaan waxay fadhiyaan ayuu soo maray qaala markaasuu nabigu wuxuu u taagay oo u ishaaray biyadihi gacantiisa ilayhina xaggooda bisalaami salaam salaamtina waa raaciyay ogow gacankayo la taaga lama ogolo gacantii buu taagay oo ay ka yar fog yihiin say u arkaan nabigu inuu salaamayo wa calaykum asalaam bay marka dhahayaan gacantiibu utaagay oo ka fog faqaala markaasuu nabigu alayh salaam wuxuu yihi iyaakuna waxaad iska ilaalisaan wa kufraana almuncimiin kuwa nicmeeyee nicmada iyo gallada iyo abaalka gala inaad ku kufrisaan iska ilaaliya iyaakuna iska dhowro iska jira ixdarna ka degtoonaada wa kufraana almuncimiina kuwa wax nicmeeya ee abaalka iyo gallada inagule inaad ku kufrisaan iyaakuna wa kufraana almuncimiin buu ku celiya nabigu qaalad waxay tiri asma bintu yaziid qaalat ixdaahuna waa asma laftirkeeda weeyaan waxay tihi nacuudu billahi ya nabiy allah ilaahay baan ka magan galnay min kufraani nicam illaah nicmadii ilahay inaan ku kufrino ilahay baan ka magan oo taa ilahay yani nicmooyinkaas yay xaggaas uqaateen marka min kufraani nicam illah nicamta ilaahay uu kusiiyeyna deetuna waa mubaashir oo toos buu ilahay roobkaas qofka kuusoo mariya ma jir midna waa waxa weye tasabub weeyaan oo man laa yashkur innaas laa yashkur illah weeyaan qofaa wax kuu taray ilahayna ku shugri qofkana ku shugri qaalad waxay tiri ixdaahu nacuudu billahi ya nabiy allah min kufraani nicami illahi ilahi baan ka kufrinay ilahi baan ka magan gallay waxaan ka magan nacuudu billah min kufraani nicami illaahi nicamta ilaahay ku kufrinteeda inaan ku gaaloowno marka miyaysa dhacdaa inaan nicmata ilahay ku kufrino qaala nabigu wuxuu yihi balaa way dhacdaa ina ixdaa kuna middiin midda idinka inagamid ah tatuulu waxaa dheeraan aimatuhaabaa dheeraan nin la-aanteeda nin la-aanteedaa dheeraan aimadu waxaa weeyaan waa naagta almara laa zawja laha naagaan nin lahayn ama maba guursanin oo gabadh weeyaan oo muddo badan bay nin sugaysaa o ilaahay bay sida ilahay o xumayn bay ilahay ku baryaysaa oo nin la-aan wey ama waa guursatay waa la furay ama way guursatee waa lagadhi waa laga dhintay intaba ayima la dhahaa marka ina ixdaakuna taduulu waxaa dheeraan aimatuhaa nin la-aanteeda yay muddo nin la-aan ahaan kadib ay guursan ba ku jirta meesha si riwaaya soo socotaa caddaynaysa uma tazawaja way guursan markay guursato y uma taqdabu lqadba maalin bay caroon ila dadkan isqabo isku caroonayaanoo isgaf iyo ismaandhaaf u dhiciye way caroon caradii xuduuddeedii ma ilaalinayse fa waxay leedahay wallahi baan ku dhaartay maa ra-ytu minhu ninkan kuma arkin saacatan hal waqti ah khayran khayr kuma arkin qadun werigii wax khayra kuma arkin bay leedahay wixii intaa la soo waday ee nicam loo galay ee kamid tahay cifaafka iyo dhowrsanaantii ay ku dhowrsanaatay ay kamid tahay guri iyo maskan ay kamid tahay malbas iyo waxay xerato ay kamid tahay mashrab iyo maakil cuntadii noloshi reerkii dhanaa dhinkii dhanaa ee kafaalo qaaday arrimaheedoo dhanba dhan ba ya waxay leedahay weligeed khayr kuma arkin bay leedahay fadalika midkaa weeyaan kufraanu nicami illaah nicamta ilaahay oo lagu kufriya middaa weeyaan wadalika kufraanu nicami lmuncimiin kuwii nicmada keenay ee kuu sababta kugu ahaana nicamtooda inagu kufriyo wataas ilahayna waad ku kufrisay aadka kuu nicmeeyey ee abaad kuu galay ee dhowr wanaag kugu tagay ayana waad ku kufrisay wey arrintaas marka iska jira bu nabi alay salam si gaara haweenka ilen way uga dhacdaaye markay caraadaan waxaasuu ka hadli karaa qaarkood waa ku hadlaan ha wax khayra kuguma arkin wanaag manaa kugu haysta wanaag kuguma haysto ha ilmahayga iyo caruurtayda iyo iska sabir baan ku joogaa wixii kale o dhan marka waa tuuraysaa marka jus-iyada iyo qeybta un khilaafka inay ku ekaataa fiican o tiraahdo halkaas waad igaga khaldan tahay halkaa dhibaataad ugu haysaa xadathana mklad qaala xadathana mubashir ibn ismaaciil an ibni abi haniyata can muxamed bn muhaajirin can abihi can asma ibnati yaziid alansaariya mara bi annabiyu sal ly slam bay tiri asma binti yaziid nabigaa soo maray alayh salaatu wasalaam waana aniga oo fi jiwaari atraabin lii bay leedahay fi jiwaari atraabin lii jiwaarka waad garatay waa daris iyo dad isla fadhiyo meel wa fadhiya atraabkuna waxaa weeyaan waa gabdhaha isku da-da ah curuban qur-aanka ilahi muxuu yihi curuban atraaba waa dad isku da-a wey marka gabdhaha isku da-nahay yaa isla fadhinaa wey waana anigoo fi jiwaari atraabin lii gabdhahaan isku da-nahay oo isku aynanahay aan isla fadhino fasallama sallama calaynaa waana salaamay inay masaajidka joogeenna waa soo maray wa qaala markaasuu nabigu wuxuu yihi iyaakuna iska jira idinka iyo waxaa idin kala digayaa wa kufraana almuncimiin kuwa nicmada iyo abaalka iniigal inaad kukufdisaan ukuntu waxaan ahaa bay leedahay asmaa min ajrayihina haweenkaa meesha fadhiya midda ugu dhiiranaansho badan calaa mas'alati nabiga su aashiisa iyo hadalku celintiisa anaa ugu dhiiranaa ugu adkaa ugu geensiisanaa faqultu waxaan yaa rasuul rasuul allow wamaa kufraanu lmuncimiin kuwa nicmada galay oo lagu kufriyay maxaa laga wadaa nacuudu billaahi waa ka baangalay inaan ku kufrina nicmadiise maa kufraan muncimiin maxay tahay qaala nabigu wuxuu yihi lacala ixdaakuna waxaa dhacda midiin inuu tatuulu dheeraado ayimatuhaa nin la-aanteeda min abaweyha aabayaasheed xaggiisa xagga aabayaasheedna ay kasoo jeedo oo ayna nin la haysanin huma yarsuquha allahu ilaahay baa wuxuu ku arsuqayaa zawja nin wayarsuquhaa minhu wuxuu weliba ku arsuqi xaggiisa waladan ilmaba u dhali fataqdabu markaasay caron alqadbata caro fatakfuru markaas waxay ku kufrinaysaa wixii nicmo iyo abaala loo galay dhanba hal mar bay daadin fataqulu waxay leehaysaa maa ra-aytu ma arkin minka xaggaada khayran khayr qadun werigay wax khayra kaama arkin bay leedahay a bal wixii lasoo waday oo khayr iyo wanaag ahaa fiir intaasu sana ayaa lasoo waday oo iyaduna wanaag bay lahayd isagana wanaag buu lahaa qofna qofka kale inuu marka uu xaqiro oo uu wax la-aan ka dhiga ma ahee waa in abaalkii iyo wanaaggii aan la halmaamin ilahay wuxuu leeyahay walaa tansaw lfadla walaa tansaw lfadla baynakum fadligii iyo dheeraadkii iyo sanadkii iyo samafalkii idin dhexey ha halmaamina ha xadiidku saxiix weeyaan baabu man kariha tasliima alkhaasa dad khaasa in la salaamo karaahiye wey dad baa soo dad fadhiya meel baad timid hal nin un baad kaga dhawaaqday hebel asalaamu calaykum baa tiri haa dadki kale dhan ba waad dhex martay taasaa la diidayaa assalaamu calaykum bay wadaleeyihin oo deeqda ayagoo dhan salaan ay hal qofa salaamta si gaaraha ugu khasisin xadathana abu nucaym can bishir an bashiir bn salmaan can sayaar abilxakam can daariqin daariq ibni shihaab qaala wuxuu yihi kunaa cinda cabdillaahi juluusa cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu baan agtiisa fadhinay fa jaa waxaa yimid aadinuhu khaadimkiisi baa yimid aadinka hadda waxaa weeyaan e, qofka khaadimkiisi ahaa oo ogeysiinaya waktigii in la gaaray iyo wawlihiisi iyo khidmadiisi ku dhex jira aadinuhu saas weeyaan mu masaajidka aadaamaya keligiis shardi maa inuu noqdo waa dhici kartaa laakiin hadda khaadim baa la wadaa faqaala wuxuu yihi qad qaamat isalaatu salaadii waa la aqimay marka isaga ma aadaamin qalaad waa la aqimay mawlay mawlihiisi bula hadlaya waysadii hawlihii wbu udhiibaya u diyaarinaya soo bax buu leeyahy faqaama waa kaca cabdullahi bn mascuud wa qumnaa macahu anagana waan raacnay fadakalna masjid masaajidkii baan galnay fara'a naasa rukuuca salaadda waa laga horgalay marka muadinki inuu nahay baad garanaysaa muadinki dadkaa tukanay la joogaa salaaddii oo la rukuucay ragcadda hore ayay ku gaarheen <clears throat> fara'a wuxuu arkay naasa dadkii oo rukuucan rukuucsan fi muqadami lmasjidi masaajidka hortiisa masaajidka hortiisa yaa safuufta hore oo salaaddii ku jirto rukuucsan fakabara waa kibaartay ibn mascuud rakaca waa rukuucay umashaynaa soconay yani iyagoo safkii gaariba intay rukuuceen iyay rukuucdii ku socdeen say ay u gaadhaan safka wafacalna mithla maa facala siduu yeelay oo kale yaan annagana yeelay famar markaa arrintaasna waa ahaa tii uu sameeyey abubakra oo kale saxaabi laliis abubakr nufeec bnu xaarith laakiin intaha nabiga alay salam oo intaha fii qalfi saf buu soo gaaray nabigoo rukucsan intuu rukucay buu soo socday deen markaasuu nabiga alayh salaam markuu weydiiyey oo isku sheegay wuxuu yihi zaadaka allahu xirshan walaa walaa tacud ha ku noqonin ha ku laabanin buu yihi <clears throat> marka salaada markaas soo gaadho salluu maa adragtum waqduu ma maa faatakum wey wixii kasoo gaadhana la ku xidho ama rukuuc kasoo gaadh ama ictidaal la qabso wixii ku dhaafana gadaal kala imo laakiin adoo safka soo gaadhin inta soo rukuucdo socodkaa iyo arrinkaasi waa la diiday fa mara rajulu musric waxaana soo maray buu yihi nin degdegaya waa la fadhiyaa oo meel baa la joogaa qisadii marka salaada gudaheedi ma aha ayaana soo maray faqaala wuxuu yihi calaykum asalaam ya abaa cabdiraxmaan calaykum asalaam ya abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaanow ah, intuu yiri yuu salaamay keligiis buu magaciisa sheegay faqaala cabdillahi bn mascuud wuxuu yihi sadaqa allahu waballaqa rasuuluhu sadaqa allahu waballaqa rasuuluhu ilahay run buu sheegay rasuulkana waana soo gaarsiiyey runtii ilaahay iyo xaqiiqadii iyo waxyigii ilahay xaggiisa nooga timaad wada runtaha waana gaarsiiyey oo waxaa kamid a ah wuxuuna soo gaarsiiyey in aan la ogoleyn salaamulkhaasa oo qof keligii in salaan lagu khasiiso wuxuu dad uu la joogo ninkan marka wuxuu nabiga nooga digaayay buu sameeyey wey oo nabiga alay salaam wax uu dhici doona oo uu noo sheegay oo calaamatu saaca ay kamid tahay oo tii nabiga noo sheegay waa noo muuqataa sadaqa allahu wabalaqa rasuuluhu waa sidaas hadalka saasa ku idmaaran oo ku jira falamaa salaynaa rajac markaan tukanay waa laabtay fawalaja calaa ahlihi cabdillahi bn mascuud wey cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu gurigiisa buu galay wa jalasnaa fi makaanina buu leeya <clears throat> daariq wuxuu leeyahay meeshiibaan iska fadhiisanay a fii makaanina nantadiru anagoo sugayna ibn mascuud inuu noo soo baxo xataa yakhruja ilaah kasoo baxaan sugaynaa faqaala bacdunaa barkaana libacdin waxay ku dhaheen ayukum kiineba yas'aluhu su-aali maxaa la suaalayaa waxaa la su-aalayaa tasliim alkhaasa salaanta qof gaar ah salaan lagu khasiso ee mascuudna uu yihi sadaqa allahu waballaqa rasuuluhu uu yihi uu inkiray oo waxyaalihii nabiga ka digay oo hadda uu dhihiisa ku maqlay inay dhagihiisa ku arkay ku maqlay dhihiisana ku arkay inay tahay tanay rabaan inuu ufasiro ilaa isaga muuna fasirin sadaqa allahu waballaqa rasuuluhu buu yihi marka tiibaa la weydiin rabaa ayukum yasaluhu qaala daariq wuxuu yihi ana as'aluhu markuu soo baxo anaa weydiin fasa'ala waa su-aalay faqaala wuxuu yihi ibn mascuud can inabiyi sala allah alay waslam horta ka wariyey qaala nabiga wuxuu yihi bayna yadayi saaca saacadda qiyaama horteeda waxaa ahaaday tasliimu lkhaasa soo maarti min calaamaati saaca bay kamid tahy ninkan maanta ordaya assalaamu calayka ya abi cabdiraxmaan ilahaa waa min calaamaati saaca buuba kamid yahayba qiyaamihii waxyaalihi nabiga uu yihi way dhowdahay markaad aragtaan tasliimu lkhaasa baa kamida ah. dad meel wada fadhido hal nin laga magac dhabo oo laga salaamo wa tijaara tijaarada oo faaftana min calaamaati saaca bay kamid tahay tijaarada oo faafta oo xooluhu wayufiidu lmaalbeed xoolihii baa badanaya xoolaha faraha badan iyo dhaqaalaha faraha badan iyo dadkii curaadahaa ee rucaadahaa oo gurya dha dheer dhisanay iyo kulli calaamaad saaca bay kamid tahay waa jibriil nabiga alayh salaam yihi ma amaaraatuha markuu yihi calaamaadku sheegay kamid aheed xoolo badan in la heli doono oo dadkii isbedel badan ku dhici doono dadkii fuqarada fuqaradahaa maantana waxaa wey waa xoolay leeyihin sawarkiiba xataa tuciina almar'atu ilaa naagta ay u kaalmaysa zawjaha ninkeeda ala tijaara u kaalmeen oo heblaay kaama maarmi kare maqalka ii fariisuu leeyahay xisaabta ii sameey oo dhintay ii noqo ayuu leeyahay xooluhu meesha ay gaareen ninkii baa ku filaan waayey oo maareen la markaasuu islaamta uqaydeen o le shaqada ila qabo wa qadcul arxaami riximkii iyo qaraabadoo la gooyana min calaamaati saaca ka mid wa fushuwu lqalami qalamka iyo wax oo faafta oo meel walba wax lagu qorana min calaamaati saaca bay ka mid meel walba wax lagu qoro oo qoraalku u bato soo maaratan maanta wax dhacay ya kumanaan iyo malaayiin qoraala waxa la qoraayo ee la diraayo ee lakala dirayo adduunka o dhan isku maray hal mar isku wareegeysani wax yaroo qoraaloo la qoray mishaariq alardi yaa maqaaribaha gaaraysa qabla quruubi shamsi qoraxda intay dhecin ayuu gaaraya wax yaroo saaka la qoray iyo adduunka o dhan halmar saa ugu soo wareegi fushuhu lqalami qalamkai iyo loo wadaaye yaa faafi dadka hore qoraalkooda wuu yaraa inta wax qoraysa way yareed kadib cilmigii baa batay waxbaa la bartay qoraalkaa la bartay haddana xuduudi qoraalkii dee inta isla joogto baa isgaran waa is arki way socotay marka waxaa imaadeen hadda alaabtan hawada iyo dabeesha qaadayso wa fushuhu lqalam wa duhuuru shahaadati bizuur makhraatiga beenta oo soo daahira oo annaga makhraatiga ah, waa heel waa saas la yihahdo qof uun ammaan iyo taageero laga lagala duldhaco oo wuxuunan ahayn lagu sheego oo lagu xayeysiiyo shahaadatu zuur wey xayeysiinta beentaa soo gelaysa wa kitmaanu shahaadati alxaqi shahaadat lxaq yani maqraatigii xaq ahaa ee runta oo la qariyo qofkan waa isku dhacsannahay iyo xumaan naga dhexaysa iyo haddii la ammaano kambeyn bay u noqon waxbuu noqon waxbuu noqon in la yidhaahdo in loo qariyo deena xaqiisi loo qariyo kitmaanu shahaadati lxaqi shahaadadii xaqeed iyo maqraatiga xaqaheed iyo runtii xaq oo la qariyo ayaduna man calaamad sax ka midta waxau nabiga sheegay alayhi salaatu wasalaam dhammaantood wax jiro oo hadda taagan wey wax ka maqan miyaad garanaysaan ya saxiix wey xadiidka ligayrihi axmed iyo xaakim baa soo saaray albanina silsilatu saxiixa yuu ku saxiix yeelay qala raximah llahu tacala xadathana cabdullahi bnu saalixin qala xadathani ley qala xadathani yaziid bin abi xabiib can abi lkhayr can cabdillahi bni camr ana rajula nin baa sa'ala rasuula allah nabiga alayh salam wuxuu su-aala ayu lislaami khayr islaamka maxaa u khayr badan khisaashiisa weliba dadka aggiisa xagga ijtimaaciga iyo mujtamaca qaala tudcimu acaama cuntadood quudiisao dadka siis wataqruu salaam salaamtan aad akrisood gaarsiis calaa man carafta qofkaad taqaano iyo waman lam tacrif qofkaada garanayna aad muslim ba hadduu salaam xadiid saxiixa weeyaan fi saxiixayn waqad mara waana soo maray baabu kayfa nazalat aayat lxijaab aayaddan la yihah aayat lxijaab say kusoo degtay oo ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta nabiy ka bilaabanayso ilaa qawlihi tacaala waidaa sa'altumuuhuna mataaca fasaluuhuna min waraa xijaab yani aayaddaasee kusoo degtay xadathana cabdullahi bnu salixin qal xadathana leyf qal xadathana cuqayl can ibni shihaabin qaal akhbarani anas bnu malikin anahu kaana ibna cashri siniin toban jir buu ahaa maqdama rasuulila markuu nabiga soo galay sala allahu alayh wasalam almadiinata magaalada madiina markuu nabiga soo galay anas toban jir buu ahaa fa kunna waxay ahaayeen buu leh ummahaatii hooyooyinkay waa hooyadiis oo musalema iyo habareertiisa oo muxaram binti milxaana iyo ayeydiisa oo mulayka ah ummahaadka uu jamcinayo kuwa wey fakuna ummahaati hooyooyinkay waxay ahaayeen yuwaiunanii kuwa igu dardaarma yuwaiunanii kuwa ii dardaarma oo ii naseexeeya nusakda qaar yuwaadibnanii waxay iga amri jireen inaan muwaadaba iyo daa'imo iyo maahe yuwaaiunanii yuwaafiqunanii inaan waafaqo oon garab u noqda nabiga ayay igu boorin jireen intaa loo wadaa calaa khidmatii nabiga khidmadiisa ay igu dardaarmi jireen o igu naseexin jireen fakhadamtuhu cashara siniin tobankii sane nabiga madiine u joogay waan u khaadimayay buu leh watuwufiya waa la oofsaday nabiga waana ibnu waana ibnu cishriina sana cishriin labaatan jir anoo ah buu nabiga dhintay alayhi salaatu wasalam bui anas fa kuntu waxaan ahaa buu aclama annaasi ninka dadka ugu yaqaana bishani lxijaab aayadda xijaabka ku saabsan ee gabdhaha mu'minaadka la yidhaha xijaabaano oo ha is asturaano aayaddaasi sababta kusoo degtay dadkana u aqaana markaasuu noo bilaabay wuxuu yihi fakaana awala maa nazala wixii u horreysay soo dega wuxuu ahaa mabtana rasuulu llahi markuu nabiga aroorsanayay sal l slam bizaynab binti jaxsh asbaxa bihaa caruusa asagoo aroos ayuu waaga u bariyey oo intaan weliimadii iyo xoolo gawricba la gaarin yuu nabiga alay slam yaa loo soo gelbiyey habeenkii wuu aroos galay subaxdiiba weliimadii iyo dadka isku yeerideedii ayaa la bilaabay waa iska banaanta wax dhibaataa ma leh haddii gabadha la gelbiyo inti gurigii ninkeedii loo geeyo waana la nikaaxay gurigeedii la geeyo loo gelbiyo caawa is arkaan subaxdii la yirahdo ninkii reertiisiio degan reer degana weliimadii iyo weliimatu cursigii laiskugu imaado dhibaata ma leh ha dhib ma laha meelaha qaarna wayba ka jirtaaba meelaha qaar way ka dhacdaa haddadan ba an dad baa saas inkastoo ay ku yar xeel dheeraadaan gabadha intii la nikaaxo oo ninka loo guuriyo yyuu iskala macaamili oo reerkiis ahaan oo gurigu iska imaan oo guriga loo baneen oo saasu ku wadanaya ilaa uu yaradka kasoo dhameynaya intuu yaradka kasoo dhameynaya ah, xisaab baa lagu sugayaa xisaab baa lagu sugi ah, marka waa le gabadha waa lagu guuriyey waa lagu nikaaxay waa reerkaadi mar alla marka soo booqan karta soo booqaa bas iska imaanaysa waxoogsa faraqa ku wata safarta habeenkaa gurigaa loo hagaajini duqeydii waa iska meelo kale aadayaan labadoo habeen saddexdoo habeen buu joog u iska tegi wixii markaa uu wadana meeshaasu dhigayaa waadan baad maqlaysaa gabadha hebleed baa la aroosayaa gabdha hebleed yaa la aroosi mararka qaar ayadoo xaamilaa laga yaba in la aroosaba yaa dhici karta oo arooskii dhaco oo waniima dhaco xogo waxaas leenataa mubaalaqa ku sugan oo yar dheereeyey in laakiin ay banaan tahay kolba dii naagtiisi iyo xaaskiisi ay tahay waa arrin banaan lakin isdabajiitanka ilaa xaddaas ah waa laga yar qurxsan yahay hadda kolle curfiga u noqon doontaa curfiga iyo muruaduna caadada dadkii u laaban qaabkan kaloo ah in gabadhi nikaaxeedii iyo meherkeedii waa laiskugu dhame israaciy hal mar hadeena la gudbiyana waa hawlyaraan fiican wey hawlyaraan fiican wey nabiga sala allahu aleyh waalihi wasalam xaaskiisii umulmuminiin ayuu aroosay zaynaba fadaca alqawma qowmkiibuu u yeedhay oo yihi imaada anas baa loo diro dadka u yeeryeer fa asaabuu min adacaami raashinkii bay cuneen oo wax ka cuneen uma kharajuu waa baxeen intii badneed dadkii raggii waa la kacay cuntadiiba haddii la cunay sidaasaana fiican cuntada hadii la cuno ha la baneeyo marka xijaabna ma jirin gabadhi gurigeediibaa xaliba lasoo galbiyey meel kaleo aadi ma jirto gurigi waa gurigi guri yar weeyaan marka derbigiiba intay wejiga ku jeedisay ayay xishood la dhimanaysaa oo xishood xishoonaysaa halkaasay ku jirtaa oo sheekadan iyo minqaxan ragga iyo wax oo dhanba oba talayada oo xishoonaysaa raggii intiisi badnaa waa baxay wabaqiya raxdun cinda nabi sal slam dhowr qof oo saddex iyo meelahaasa ah ayaa kusoo haray guriga nabiga alay salam oo kici waayey sheeko iska bilowday fa adaaluu waxay dheereeyeen almuktha sheekadii iyo nagaadidii bay dheereeyeen walaa mustanisiina lixadiidi baa soo degtay degtayoo waa la canaantay markii dambe fa qaama markaasuu istaagay nabigu haddii nimanka kici waayey rasuulkana xishood badan buu ahaa <clears throat> nimayo soo dhawaada iyo hadda soo dhawaada wax la yihahdaa jirta oo iska sarbeeb fiicana soo dhawaada macnaha waa iska kaca iska kaca oo toosana ma aha oo qofku waa looga yarba-ayaa marka soo dhawaada iyo waxaasoo dhan nabiga alay slam waa ka xishooday fa marka waa iska fadhiyeen marka nabigu wuxuu damcay inuu tusabal inay xaaladdu ayinay kacanay tahay faqaama nabigaa kacay calayhi salaam haddii ninkii guriga laaba hadduu kacay adi inaad sii fadhido ma aha fa kharaja waa baxay wa kharajtu waan baxay buu le anas isagaa noola socda waa khaadimkii likay yakhrujuu nabiga markuu baxayo wax kale kama rabo inay isgartaan ay baxaan buu rabaa famashaa xogow buu socday famashaytu maca waan la socday xataa jaa ilaa uu ka tagay catabata xujrati caaisha guriga caaisha albaabkeedii ayuu gaaray nabiga alay salaam gurihii nabiga waa isku wada dhawaayeen guriga caaisha ayuu albaabkeedii gaaray uma danna wuxuu u maleeyey anahum kharajuu inay baxeen intuu caaisha kor ka salaamay oo iyadana ay bariidiso tiri ka reerkaadii ayay soo laabtay waa intaasoo baxeen bal soo noqo fa rajaca waa soo laabtay warajactu macahu ana waan soo noqday xataa dakala wuxuu usoo galay calaa zaynab gabadhii aroosadeeda zaynab bintu jaxshiyeed fa hum raggii juluusu weli waa fadhiyaanba jilba isgashay waa sheekaysanayaan farajaca nabigu waa laabtay haddana warajactu ana waa noqday xataa balaqa catabata xujata caaisha caaisha albaabkeeda iridkiisii buu gadalo gaaray wadana wuxuu u malay annahum kharajuu hadda inay baxeen farajaca waa soo laabtay warajactu macahum fa idaa hum qad kharajuu markii saddexaad riwaayo qaar ayay baxeenoo dideen fadaraba nabiyu sala allah alay slam wuxuu sii daayay anas wuxuu rabaa gurigi inu asagana galo ilaa tag la dhahodhow iskala jooga nabiga ina khidmu ooga baahan karaaye fadaraba nabiyu sal ly slam bayni aniga iyo wa bayna wa aniga asaga astur iyo mara iyo gandoob ayuu nabiga sii daayay wa unzila alxijaaba aayadii xijaabna waa la soo dejiyey ah, fasaluuhuna min waraai xijaaba le gadaal ka hadla anasou noqaa la yihi amar baa soo degay ha soo gelin marada ayadaa halkaasa xijaabka ugu horreysay buu leeyahay anas bin malik radia allahu anhu xadis saxiixa weeyaan baabun alcawraatu thalaathu cawrooyinkii saddexdahaa cawrooyinkii saddexdaha waxaa laga wadaa yani awqaada saddexda ah ee dadku ay iska dharyaraystaan dadku ay dharyaraystaan oo awradooda laga yaabo inay de sababa ay usii maryo badan uqaataanna ma jirto xilligaa marka in dadku ay ka fiirsadaan inay dadka u galaan iska ilaaliyaan idan la gelin xataa kuwii qaraabadahaa iyo kuwii la dhalay iyo kuwii khadamkaha guriga shaqeeya intaba xataa waa soo gelayaan saddexdaa xili idan la-aan lama soo geli karo xadathana cabdilcaziz bin cabdillahi qaal xadathani ibrahim bnu sacdi can saalix bnu kaysaan can ibni shihaabin can thacla bin abi malik alquradi anahu rakiba ilaa cabdillahi bni suwayd buu u fuulay yani gaadiid buu furay xaggiisu aaday akhii bani xaaria min xaaria soo weydiinayo can ilcawraati halaa halaatu cawraatin qur-aanku uu sheegay maxay yihiin wa kaana yacmalu bihina waa ku camal fali jiray ninkan la yihaahdo cabdullahi bnu suweyd halaatu cawraatkan uu ku camal fali jiray in loo soo galo diidi jiray idan la-aan xataa caruurtiisa qaala wuxuu yihi cabdullahi bnu suweyd maa turiidu maxaad ka doonaysaa maxaad igu weydiinaysaa halaata cawraat miyaad ku dhaqmi rabtaa mise aqoon iyo thaqaafo bay kaa tahay oo thaqaafo iyo xog ubarata iska ogaato faqultu waxaan uriidu an acmala bihin in ku camal camalfalaan rabaa ila shareecadu waa sidaa wax laga rabo barashada ku camalfal baa laga rabaa ee aqoonyahan iyo thaqaafi iyo thaqaafi iyo muthaqif iyo qof inaad noqotuun ujeedadu maaha faqaala wuxuu yihi idaa wadactu thiyaabii anigoo dharkayga markaan dhigto min adahira xilliga haramada ah ee la harsanaayo ee duurka ee qoraxda kulushahay xilligaa markaan dharkayga dhigto lam yadkul calaya ima soo gelayo axadun qof min ahli reerkayga kamid a ah, balaqal xuluma qaangaar gaaray ilaa biidni inaan idma mooyane ilaa an adcuuhu inaan u yeero mooyane fadalika yeedhidaasna idnuhu idankiisi weeye inaan u yeero u idmo mooyeene qof ehelkeyga oo caruurta iyadoo qaan gaaray ima soo geli karo waa carruurtiisa ugu hada qof kale meesha u umalanaysaa ma soo geli karo inaan u idmo amaan u yeero mooyeene wadalika inaan u yeerana idnuhu wey walaa idaa dalaca marka labaadna waxa weeye idaa dalaca alfajru waagii hadduu bariyo oo wataxaraka naas dadkii hurhurday ay hurdada ka kakacaan oo la dhaqdhaqaaqo iyadana lama soo geli karo xataa tusala salaatu ilaa salaaddiis wax laga tukado xilligaa hurdaa laga kacay halallihii baa meel iska dhigay haddaa dharki la qaadqaadanaya xilligaa lama soo geli karo marka saddexaad walaa idaa salaytu cishaa ceshihii haddaaban tukado wadactu hiyaabi dharkaygii aan iska dhigay ilan dharkii la qabay ee lagu labisanayay magaalada lagu dhex marayay lagu saaxan mahayo dharkii baan iska dhigay halgoo saasoo kale ama maro waxaas iska qabaa qofki ayadana lama soo geli kara xataa anaamo ilaa aan ka saaxdo hadii saxiix isnaad weyaan baabu al baabu wuxuu ku saabsan yahay mas waxba dhiman ya ya waka aayadda maxay ya ayuha aladina aamanu liyastadinkum aladina malakat aymaanukum halaatha maraat halaatha maraat min qabli salaati alfajri wa xiina tadacuuna hiyaabakum min adhira wa min bacdi salaati alcishaa halaathu awraati lakum soo mart marka saddex dadka ayaga ahee soo gelidooda iyo imaashkooda ay waba dhibaata ahayn oo idin soo geli jira ini khidmeen laysa calaykum walaa calayhim junaxun bacdahu dawaafuna calaykum la yidhi kuwa ayaga xiliyahaas iska ilaaliya xiliyahaas ka dhawra waana tababar ilmuhu inuu ku tababartaa la rabaa inuu gurigooda iyo hooyadii aabihii ciddooda uun iska soo gelgelin mar walbaba ila waxyaabaha loo baaneen iyo yaa dhici karta inu inaha kaga dhacaan oo u arko marka waa inuu idan qaato oo guriga u iridka istaago ayaa fiican baabu ayagoo yaryar hadii lagu sii tarbiyayn waa sii fiicanta baabu aklu rajuli ninka oo cuna maca mraatin agtiisi la cuna yani ninkii iyo xaaskiisa wax waa wada cuni karaan wey ah, way wada cuni karaan ko dadka ajaanibtaase maya dadka ajaanibta ah ee gayaanka isku isguursan karo ee ajaanib dhahaaye ilma adeertii oo kale iyo ilma abtigii iyo ilma habreed iyo waxaa qaraabo qaraabadao dhan ajanabiga kama sokayaan markii laga hadlaayo sharciga khalwada iyo taabashada iyo isalaga intaba waa iskaga mid wey xadana xumaydiyu qala xadathna sufyan can mscab bn kidam can musa bn abi kahiir can mujaahidin can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa aakulu tii cunta maca nabiy nabi maciisa cunaya alayh salam xaysan xays xaysku waa nooc cunto lasku dardaray timir iyo subag iyo waxooga buda iyo wax lasku dardaray wey cuntadaasa nabiga la cunaayay famara cumaru cumar baana soo maray fadacaahu nabiga u yeeray faakala ha sidaasa adaabta islaamka ahaan jirta wixii la haysto in la wada cuno la haysto in la wada cuno hebel budgetka kuma jira iyo qadada laguguma talagelin waxba maaha sax maaha qadada way kaa hor dhacday way kaa hor dhacday haddiiba taallo oo weli la cunin in la wada gacashado gacanta dacaamul ithnayn dacaamul waaxid yakfi lithnayn wa dacaamul yakfi arbaca kaa kale waa cunay cumar baa soo loo yeelay waa la cunay gacantu la geliyay hadda dawaalkii yaraa gacanta la wada gashaday caaisha umulmuminiin dhinac bay kaga jirtaa weli xijaabka ma soo degin dadki sidii hore ay askan yihiinoo iyagoo is arkaayo oon xijaabkan dadanee lawada arkayn iyo waraaixijaabka laskala hadlaayo intaa ma jirin faasaabat yaduhu cumar gacantiisa waxay taabatay isbicii fartayda yl caaisha walkeeda gacanti la gelinaayo y fara iga taabtay mit isagoo u kaseerin oo aan qasad ahayn faqaala cumar ba wuxuu yihi xas xasa buu yihi xasa maxay ka dhigan tahay kah oo kale wey waa kah oo kale wax kulul oo dab oo kalea ama qodax oo kalea oo ku xanuujinaayo oo si deg dega kugu dhaca si degdeg oodan ugu talagelin kugu dhaca waxaa la dhaha xas marka u horeysa wax kale oo afkaada kasoo soo bixi ma jirto Ah, waa ku bologaraamsan tahay maskaxdaada wax markuu ku mudo ah, jah baad dhihi markaa intaad markaa kadib bismi bismillahi ramaan raxiim iyo ah, shayaan iska naarto laakiin marka u horeysa xanuunkaadaasa waxa uba kaa maaratay halmaasinaya xasa buu yihi law taacu haddii liyadaaci lahaa fi kunna idinka haweenkii zawjaadka nabiga o haddii aniga xaggiina taladayda la maqli lahaa maa ra'at kunna inama aragteen caynun il il inama aragteen haddaa aniga liyadaaci lahaa o maqli lahaa il inama aragteena waa inan xijaabi lahaa buu yihi cumar waxyaaluhu kasii hadlay bay kamid ahayd yaa rasuul allah ina haweenka nabiga alay slam u ka hadlaya wuxuu yihi waxaa la hadlaya albaru walfaajir mid barri iyo mid faajir intaba uu la hadlaye falow xajabtahuna haddaad xijaabi lahayd fanazla xijaabu xijaabki waa soo degay hadda waxaan soo maraynay ana sooleh anaa ugu aqoon badan oo sidaas kusoo degtay marka aaya waaxida akthara min sababi nuzuul way lahaan kartaa hal aayada yaa intaasoo sabab ay lahaan karto sababtaana kusoo degtay sababtaana kusoo degtay xadiku saxiix weeyaan oo nasaa-i fi kubra dabarani alawsat asaqir intaba kusoo saaray waa xadis saxiix isnaada qala xadana ismaaciil bin abi weys qala xadana kharija ibn xarid ibn rafic ibn makiif aljuhaniyu can salim bn sarin bn sarjin mawla umu sabiyata binti qays wahiya wahiya khawlatu weeyaane khawla wahiya jadatu kharija mida mawla umu sabiya lale wahiya jadatu kharija ibn xaarith kharija ibn xaarith ayahdiis wey anahu samicaha wuxuu maqlay jadadaasoo taquulu leh ikhtalafat yadii gacantaydii iyo waxaa isdaamartay wayadu rasuulila nabiga gacantiisa isdaamar maraysa alayh salaam fii inaain waxida halweela oo mara saa gacanta gashanayo o qaadan marra anaa gacanta gashanayo isdaba marin waa saas xadiidku waa saxiixu lisnaad waana qabla nuzuli lxijaab xijaabka intuunu soo degin ka hor wey wallahu aclam billahi tawfiiq wsala allahu waslama ala nabiyina